بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم بعد قال ومن مذنة للحسن جمع أبي داود أي في السنن فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قرب أو يحكيه wmaa bihi wahnun shadiidu qultuhu waxaydu laa fasaalixun kharajtuhu famaa bihi walam yusaxax wasakad calayhi cindahu lahu lxusnu habat wabnu rushaydin qaala wahuwa mutajih qad yablugu sixata cinda mukhriji walilimaami اlyacmuri inamaa qowlu abi daawuuda yaxkii muslima xayثu yaquulu jumlaة الصaxiixi laa tuujadu cinda maaliki wالnubalaa faاxtaaja an yanzila fi اlisnaadi ilaa yaziida bni abi ziyaadi wanaxwihi wain yakun du sabqi qad faatahu adraka bismi sidqi hallaa qadaa calaa kitaabi muslimi bimaa qadaa calayhi biاtaxakumi والبغوي إذ قسم المصباح إلى الصحاح والحسان إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن taبxahum بإحسان إلى يوم الدين waxaanu ku soo jirnay qaybtii labaad ee xadiidkii xasanka waa annagii soo caddaynay inuu saxiixa iyo daciifka darajo u dhaxaysa inuu yahay saa darteed culummadu tacriifkiisa iyo qeexitaankiisa oo wareer badan oo maanta ma arkaysaa galay markii dambena waxay ku soo aroortay xasanka in laba qayb loo qaybiyo xasanu lidaatihi iyo xasanu ligayrihi xasanu lidaati waxa weye tacriifkiisu waa tacriifka saxiixa shantii shuruud oo itisaalu sanad magarad iyo raawigoo cadaalo iyo labdi oo u sugnaaday iyo cadamu shuduudi waalcilla shantaas shantaa markii loo shardhiyo raawiga ruwaadda saxiixa gebigood waa taamu dabdi wey laakiin xasanka waxa weeye ruwaaddiisa ama qaad ka mida ah ayaa lafdigiisa uu khafiif uu yahay tacriifka marka xaafid ibnu xajar ayaa iska leh xasan ligayrihina waxaa weeye waa xadiid dacfigiisu uusan xoog badnayn inqidaac yar iyo nin mastuurulxaala uu ku jiro iyo sanad mursala ee dhinacii kale marka laga kabay ee markaa is-xoogaystay ama duruq badan ama laba dariiqoo lacfigooda uusan aad u liidan ee lacfigooda uu soo dhodhow yahay ee markaa iskaalmeeyey adiga maanta ma arkaysa halkaas ayaan ku soo jirnay inuu xagga saxiixana oo xagga xujiyada la haleeshiinayo laakiin darajada sixada inuusan gaarayninoo xagga sixada wuu ka hooseeya laakiin xagga xujiyada maanta ma arkaysa waa la mid waa xagga xujiyada waa la mid waa adiga su-aalihii waa ka soo jawaabay oo la yidhi daciif haddii xasan likayrihi waa daciif daciif lagu dareesoo loo xujaysana waa kii ka soo jawaaboo yidhi hadday ruwaaddu isxoogsadaan dacfiga meesha waa baaba'aya laba xarigoo daciif haddii laisku soo aho maxaa ka soo dhex baxaya xarig xooglaa ka soo baxay qoladii shaaficiyada oo yidhi weliba aad ugu sii adkaadana waxaa looga jawaabay waad ogtiin la yidhi madhabka imaamkiina mursalka uu ka qabo gaar ahaan maraasiisha oo taabiciinta waaweyn hadday dhinac kale ka yimaadaan ama xadiid kale oo sanadkiisa uun waxyar dacfi yar oo ku jiro haddii oo kabo inuu xoogaysmaayo marka kana waa tiiyoo kalea leeyahy haddana wuxuu yidhi xasanka haddii lidaatihiga haddii riwaayo kaleoo xasan lidaatihi ay kabto inay markaa saxiix likayri isku noqonayaano markaa kor u kacayo alaa baa ku yidhi waalxasanu almashhuuru bilcadaala wasidqi raawihi id ataa lah durqun ukhraa naxwuhaa min aduruuq saxaxtahu kamatlola anashuq id taabacuu maxamed bna camri calayhi fartaqa saxiixa ay fartaqa ila saxiixi camal waayo oo waxaa lagu nasbiyey nasculkhaafilka ilaa a meesha ku jirtay yejri asagoo soconayo oo saxiixnimadii ayuu macnaha u socdaa haddaba xasankii markuu soo tacriifiyey oo tacriifkii khadaabi iyo kii termadi termidi termidi la keenay ee kan khadaabigana xasan lidaatihi lagu idlaaqaya kan tirmidina xasan ligayrihi loola jeedaa ayaa hadda waxaa la isweydiinaa xasankan xaggee baa laga helaa meelaha laga helo oo xasanka kutubta laga helo xaggaa ka mid a ah. qaala wuxuu yidhi ibnu salaax lafdigaa qaala haddii aan idlaaqo muxuu dhahay maxaan ula jeednaa laa uriidinab salaaxuu dhahay ibnu salaax loola jeedaa wa min madinatin meelaha loo malaynaayo lilxasani marka dhann min dannay ka timid oo bimacnaa calima ahay ka timid marka waa mafcil oo ma garatay ahe oo macnaa meelaha loo malaynaayo waa daraf maaragtay macnaha daraf miimiho daraf zamaani away wa min madinatin meelaha loo malaynaayo ama malada ka dhigoo master ka dhigi lilxasani xasanka meelaha loo malaynayo waxaa ka mid a jamcu abi daawuud abi daawuud kitaabkiisa uu jamciyey ay fi sunan sunanta ayaa loo jeedaa jamciisa uu sunanta uu jamciyey kitaabkii sunan abu daa-uud la yidhaahdo ayaa maanta ma arkaysaa meelaha laga helo awal horta waxaynu waxaan ku daraynaa xasanka horta tirmidi baa aada u ishaariyey lafdiga xadiidka xasanka la yidhaahdo culimmadii asagoo ka horreyday oo culummo ugu horraysa lafdigaas xasanka waa laga helay sida ibraahima nakaci iyo shucba iyo imaamu shaafici iyo dad badan oo kelimadaas xasanka ku dhawaaqeen iyo imaam axmed iyo wey jirtaa laakiin waxay u badan tahay macnaha isdilaaxigaa oo martaba duuna saxiix inaysan u jeedine martaba luqawiga xadiis xadiisuun iska macaanoo maaragtay qurux badan wax sidaasoo kalea inay maaragtay u jeedaan marka haddii xasan luqawiga la yidhaahdo qad yakuunu saxiixan waqad yakuunu daciifan waqad yakuunu xasan saasay uga jeedaan oo ibraahim nakci ayaa waxaa lagu yiri ayaa wuxuu yidhi culummadu markay isu yimaadaan ma garate waxay necbanaan jireen inuu qofka oo sooma dhigo ma garate maaragtay ma garatay axaadiidiisa xasanka saasoo dhihi jira kaanuu ida ijtamacuu karihu an yukhrija arajulu xisaana xadiid inuu soo bandhigo shucbana waxaa loo yidhi taragta xadiid alcasrami miyaad ka tagta wahiy xisaan qaala min xusniha farartu xusnigeedan ka cararay imaam shaafici sidoo kale waa laga maqlay isagan imaam axmed laakiin dadkaa termidi ka horreeyay laba isugu jiraan qaar waxa weeye maqsuudkooda xasanka markay idlaaqayaan waa xasanka luqawiga macnaa lafdi macaanoo qurucsan markaas waxa weeye ama saxiixuu noqon karaa ama daciifuu noqon karaa ama wuxuu noqon karaa xasanka caadiga u noqon kara sida maaragtay haddaba shucbe iyo ibraahim nakaxi iyo shaafici iyo maaragtay imaam axmed iyo abu xaatim araazi asaga hadalkiisa xaafidka xore waa muxtamil inuu macno istilaaxiga u jeedo iyo inuu macnihii hore luqawiga ah u jeedo laakiin ragga isticmaalay tirmidi ka hor waxaa ka mid a ah cali bnu lmadiini oo shiikhulbukhaari ahaa iyo ardagiis iyo yacquub bnu shayba dhowrkaas nin ayaga badanaa waxay uga jeedeen xasanka maaragtay eh, xasanka isdilaaxiga oo hadda termidi oo maaragtay uu hirgeliyey kabacdina khadaabi culimmadii ay ku dhaqmeen oo martabo oo maaragtay saxiix ka yar hooseysa ah ayay uga jeedaan sababtoo ah xaafidku wuxuu leeyahay musnadkiisa calimaduni iyo cilashiisa aada u isticmaalaa waxayna u badan tahay inuu macnaha isdilaaxiga uu ka jeedo bukhaarina sidoo kale tirmidina isagoo ka qaatay sababtoo bukhaariya wuxuu weydiiyey xadiidkii safaan ibnu casaal oo muddada masxa alkhufayn xadiiskii riyaadkana ku yaalay oo yidhi waxau nabigu yidhi calayhi salaatu salaam allaa nansica alkhifaafa ma garatay halaata ayaamin walayaaliyahunna ma garatay ilaa min janaaba laakiin min qaa'idin wa bowlin maya marka xadiid saxiix oo dhah waay xadiidkaas xadiidkaas marka waa shuruudulxasan waa kulan siduu leeyahy xadiid kaloo abubakar abubakrat uu wariyey oo sidaasoo kale ah na wuxuu ku tilmaamay markuu weydiiyey inuu xasan yahay xadiidkan nin muhaajir ibnu makhlad la yihaaha ku jiro dhahay ninkaana culummadu inuu saduuq yahay ku tilmaameen ibnu maciin waa saalix saalixoo dhahay saaji waa saduuq abu xaatim layun xadii yugtabu xadiiduhu adiga xadiidkaas marka ninkaasi waa xasan ayuu noqonaya markii oo istilaaxa hadda loo eego xadiidkaas safaan nacsaal ma gaaro wuu ka yar darajo hooseeya isaguna muddow siinaa masix alkhufaynka soo maaha marka waxaad moodaa hodha u badan tahay bukhaari inuu nidaamkan hadda uu maaragtay ou termidi oo maaragtay isdilaaxan inuu uga jeeday isagana shiikhiis oo alimadin calimulmadiin oo ka qaatay bukhaarina shiikhiis termidina uu bukhaari ka qaatay markaa ninka la yidhaahdo termida isaga oo kelimadda shaaca oo saa u faafiyey marka xaafidka wuxuu leeyahy wax ay caddahay inay isdilaaxiga u jeedaan cala almadiina ugu horreeyey uma albukhaari uma tirmidi abuu xaatim wakhtigiisa hadalkiisa waa muxtamal amaa shaafici iyo axmed iyo maaragtay ibraahiima nakhaci iyo shucba iyo ayaga waxay u badanta u leeyahay boqolkii yacni in badan in hadalkooda oo luqawi ooya luqayna xasan waa wixii wanaagsan oo macnihiisa uu fiican yihiin marka taas markii aan sheegno wuxuu yidhi meelaha loo malaynayo madinaat lilxasan oo laga malaysanayo waa sunan abi daawuud iyo kutubaha kale abu daawuud horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa magarad waa sulaymaan bin binulashcat asajistani laba boqol iyo toddobaatan iyo shantii uu dhintay ninkaasna culummadu waa ammaaneenoo waa nin xadiidka aada u yaqaano weliba waxay dhaheen uliina liabi daa-uud alxadiid ayaa loo jilciyey kamaa uliina lidaawuud alxadiida wa alanaa lahu lxadiida sooma dhihin birtu sidoo rabo isuu waxaanaya abu daa-uudna xadiidka ku tasarufaya xadiid dheer ayuu soo qaadanaya hadda xadiidka dheer oo maaragtay kacb bnu maalik oo qisadii takhallufka uga sheego baabu nikaaxoo ku soo qaadan hal meel yaroo ka soo qaatay markii la yidhi zawjooyinkiina ka taga oo maaragta yacnii ha u dhowaanina ayaan zawjada waxaan ku yidhi ilxaqii biahliki ilxaqii biahliki markaa ugama jeedin dalaaq wuxuu uga jeeda ciddaadii aad marka kelimaadkaasoo kaleo kinaayada ah inaan marka dalaaqu dhan xadiidkii intaa ogeed ay qisadoodu tahay intaa yaroo dhag ka soo siisay ilaa waxuu rabaa baabu dalaaq iyo kinaayaat iyo sariixa inuu maaragtay maxalushaahid uu ka soo qaato marka axaadiida iyada qasaska dheerdheer ma soo qanayo meesha yar uga baahanyau ka tooganaya sababtu wuxuu leey axaadiid haddii aan faraha ka badiyo hadhow kitaabku waa weynanaya kitaabkuna xugu dalay kitaab yar oo la qaato textbooga maaragtay qofka oo culimmadii ilaa ay ka yidhaahdeen asaga iyo qur-aanka qofkii haystaba maaragtay waa ku filan yahay khazaali uu yidhi ninkii kitaabka haysta axaadiida axkaamta waa ku filan yahay yacni taqriiban waa soo dhowaa karaa sababtoo ah aada u axaadiisa axkaamka oo maanta u xoshay nawowi inuu xulay kitaabkaas waxaa aboon yenbaqii lilmushtaqili bilfiqhi wagayrihi alictinaa'u bihi kitaabka inuu ka dadaalo wa bimacrifati almacrifata ataama inuu si fiican u garto fa ina mucdama alaxkaami alatii yuxtaju biha fiiha ayay ku jirtaa maca suhuulati tanaawulihi si dhaqsaha loo soo bixi kara wa talkhiisi axaadiid axaadiisan waa mulakhas wa baraacati musanifi musanifisku waa nin baaricoho waictinaa'i bitahdiibihi kitaabkana marka tabwiibka iyo abwaabta iyo axaadiidta axkaamta aaduu marka ugu dadaalo marka waa kitaabkaas marka axaadiida xasanka meelahaasaa laga helaa fa innahu qaala abu da-uud wuxuu yidhi dakartu waan sheegay fiihi ay fi sunan kitaabkaas sunantaa waxaan ku sheegay marka asaga iyo sunankoo dhan iyo daaruqudni iyo kutubtaasoo dhan iyo masaaniidaba waa madaan waa ee abu daa-uud wuxuu uga dhigay isagaa marka hadal oo laga fahmaayo in axaadiid badan oo xasana ay ku jirto ayaa hadalkiisa ku jirta fa innahu qaala abu daa'uud wuxuu yidhi dakartu fiihi waxaan ku sheegay maa saxa wixii ansaxay ow qaaraba ama saxiixa u dhowaxaa oo maanta ma arkaysaa xasana ow yaxkiihi ama wixii shabaha oo macnaha waa saalix ma garan wamaa bihi ay fii sunani abi daa'uud wixii maaragtay ku sugan wamaa bihi xadiidkuu ku sugan wamaa bihi xadiidkuu ku sugan yahay wahnun wahn dacfi shadiidun ee daran qultuhu ay bayantuhu waan caddeeyey waxaydu la haddaana xadiidka aan waxba ka sheegin fa saalixun fahuwa saali fa saalixun ay fahuwa saalixun wey ma garata kharajtuhu waan bixiyey macnaa saalix ayuu ku xukumay riwaayaadka qaarkoodna xasan ayuu leeyahay hadalkaana laba meeloodoo ku sheegay qaarna wuxuu ku sheegay risaaladiisa oo ilaa ahli maka oo risaalo uu sunankiisa kaga hadlaa uu leeyahay qaarna wuxuu ku sheegay riwaayada ibni daasan kitaabka abu daa-uud sida bukhaariba riwaayaad badan buu leeyahay riwaayata lu'li iyo maaragtay cabdi iyo ibnu daasa iyo riwaayaadkaas ayuu maanta ma arkaysa uu leeyahay marka sidau khadiib uu maanta soo wariyey waxaa weeye riwaayat ibnulcabdi ayuu qaarkood ku sheegay nacam hmm. oo wuxuu leeyahay nacam haa wuxuu yidhi dakartu saxiixa waa maa yushbihuhu wa yuqaaribuhu saxiixa iyo wixii u eg iyo waxa u dhowaan sheegay marka yushbihuhu xasanka ayay ku fasiraan yuqaaribuhuna adiga saalixay ku xadar marka saalixu waa un martabo un xasanka camal u dhow ayay maanta ma arkaysaa ka wada ama waa noo imaan doontaa madhabka abu daawuud xadiidka hadduusan wax kaloo baabka la xujaysa aysan lahayn xadiidka dacfiguusana ousan daciif jiddan ousan ahayn oo dad matruukiina uusan ahayn waa iska keenayaan marka oo isaga iyo madhabka imaam axmed waxa weeye xadiidka daciifka inuu axsan min ra'yi uu yahay nacam marka halkaasuu ku yidhi ibnu salax marka wuxuu yidhi famaa bihi wixii kitaabkaa sunanu abi daa'uud ku sugan ay famaa bihi ay bisunan wixii ku sugan ay bisunan ay maa wajadnaa fii sunan waaduud walam yusaxax aan la sakhinoo labadii shaykheen muslim iyo bukhaari iyo kayrkooda culimmadii wax saxiixa aan la helin wasakat asagiina ou ka aamuso wasakata aan leenaha markaan laqbayn lakiin markaan akri maxaa leenahay wasakat liajli wejhi laakiin hadda markaan laqbaynayno waa ficil maadi maxaan leenahay wasakata markaan laqbaynayno ma ilaalinayno marka nadmiga ma ilaalinayo laakiin markaan inshaadino nadmi markaan laqbaynayno icraabtii caadiga haadan ayaa ilaalinayno wa sakata calayhi oo ka aamuso uusan xukum siinin cindahu ma garatay abi daa'uud agtiisa alxusnu xasani maa habata lahu lihaada alxadiidi u sugnaaday xadiidka uu ka aamuso oo cid kaloo saxiixisay ma jiro ama muslim iyo bukhaari oo saxiixa iyaga asal u ah ama culummada kaloo wax taصiixisay asaguna ma saxiixin culimmadii kalena ma saxiixin oo lagu kalsoonaa muslim iyo bukhaarina ma saxiixin wuxuu yidhi cindahu agtiisa alxusnu baa xasannimaa habata u sugnaaday lahu lixadiid xadiidkaas oo ka aamusay marka waxaa la yidhi culimmadu waxay yidhaahdaan abu daawuud bayaankiisan oo leeyay famaa fiihi wahnun shadiidun qultu iyo sukuutkan ma xadiid kastaba caddaynaya meel walbau soo maro axaadiidu waa soona noqotaahe ma hadday meel ku soo marto meesha horeu ku caddayna inta kale waa isaga dhaafaya mase waa khaariju sunan ayuu ku caddeeya intaba waa la yidhi oo kitaabkiisa marar waa uga uga hadlaa laakiin kitaabkiisa riwaayaad kala duwanuu leeyahy riwaayadda hadda mashhuurka waa riwaayatu lu i ninka la yidhaahdo ayaa maanta ma arkaysa ugu mashhuursan oo kutubta hadda lahaayo riwaayaadka mashhuurka laakiin riwaayatu ibni daasaa jirta abubakar maxamed ibni bakar ayaa la yidhaahdaa wuxuu dhintay saddex boqol iyo lixdan iyo afartii riwaayad kaleo waxaa jirta iyadana ibnulcabdi iyadana riwaayad kale oo maanta ma arkaysa ayaa jirta Eh, ayadaana badanaa ziyaadaad badanaa ku yahay marka riwaayaddaas ibnulcabdi badanaa waxyaalo badana ku sugan bal xataa axaadiidta kala duwana waxaa dhici karta xadiid riwaayaddan ku yaalla inuusan meelaha kale uusan maaragtay eh, usan ku oolin axaadiidta xataa kuwa kala duwan yihin sida tirmadiba oo axaadiidta xataa way kala badan yihiin marka waxay u baahan tahay riwaayaadkaas oo dhan kala duwan maaragtay in la raaco tan kale abu daa-uud wuxuu leeyahay e, su-aalo la weydiiyey oo abu cubayd alaaduri nin la yidhaahdo oo jarxi iyo tacdiilka iyo axaadiid badan oo tasxiixoodii iyo tasxiixooda iyo ciloshooda la weydiinayo kitaabkaasna waa leeyahay marka waxaa laga kala ogaan karaa duruqdaa kala duwan oo riwaayaadkiisa kutubtiisa in loo noqdo waxaa kala ogaan karaa kitaabkaas su-aalaadka oo maaragtay aaduri oo waa madbacaysantahay waa loo noqon karaa axaadiidan laga ogaan karaa axaadiidta badankood oo daciifana waxooga aamusa dacfigooda waa la garay rijaal mashhuuriina bidacfi ayaa ku jira oo culummada zamanka ay noolaayeen iyo zamankan hadda aan noolnahay waa kala duwanaayeen zamankii hore dadku axaadiidta waa yaqaaneen rijaasha waa la yaqaana qofka adnaa daalibulcilmi ah ducafada mashhuuriinta iyo waxyaalahaas waa la yaqaano waxaa ka qarsoonaa waxyaalaha oo maaragtay daqaa'iqaa ka qarsoonaa soo maa marka bayaaninta zamankan iyo iyo banadan dambe iyo bayaaninta waa kala duwantahay soo maa waad ogtaa dad iyo had iyo gooraaba cilmigu maanta ma arkays waa soo daciifay cilmigu had iyo goor waa soo daciifaya waxaa dhici jirtay maalan qarnigan bilowgiisii ibtidaa'iga dadka ka baxa waagii hore ibtidaa'iga ka ka baxa soomaaliya hadda anaka waan soo gaara awaarda qaybtii tiiba talyaaniga ama carabiga macallinuu noqon karo ustaad waraaqahu rab qori kara waxoo dhan sacuudigana saasoo kale noo sheegeen markii maaragtay dowladdoodu qarniga eh, maaragtay eh, afartankii wax saasaa la dhisay dadkii ibtidaa'iga ku jira dadka jaamacadaha la ekaaya haddana waad arkaysaa musiiba waa daciifaya soo maaha awal waagi hore qofka ajrumiya wax yar laba bilo loo akhriyo marka dambe alfiyada hal sano oo ku dhammeeyo naxwada mustawo sare wax walba mustawo sare marka wixii dacfiyaa soo gelaya marka shayga maadaama ay mashhuur riwaayaadka qaarkood oo dad matruukiina ay dad ama maaragtay daciifa matruukiina ay ku jiraan waxaa nin walba xadiid yaqaana waa garanaya marka adde waxay noqonaysaa eh, maaragtay kharaj oo kale inaa qof qaamuus qof ka baaro oo kale noqona agtooda kharaja ninka qaamuus ka baara waa nin aan luuqada aan bidaayaadkeeda aan maar waxba kala socon marka sidaasoo culimadii ku jawaaba qaala wuxuu yidhi wa min madinatin lilxasan xasanka xasan xasani aan dhahna markaa wa madinatin meelaha loo malaynayo lilxasani xasanka jamca abi daa-uud abu daa kitaabka kulmiyey ayaa ka mida ah sunankiisa ay fi sunan fa innahu qaala wuxuu yihi dakartu fiihi waxaan ku sheegay maa saxa wixii ansaxo ow qaaraba ama asixta u dhowo xasana ow yaxkii ama u dhowo saalix ah wamaa bihi xadiidkii oo ku sugnaaday wahnun shadiidun qultu ay bayantu waa caddi meelow ku caddeeyana waxaana waa sunanka iyo riwaayaadkaas kala duwan iyo iyo kitaabaadkiisaas kaloo su-aalihiis abu cubayd ajurri iyo ay weydiiyeen ama wuxuu uga aamusay mararka qaarkood sababtoo waa dad dacfigiisu aa mashhuuro waa dadka maaragta yani oo waxyaqaano way garanayaan waxaysu laa haddaana calaynin fasaalixun saalix wey ma garata saalix maas inuu yahana kharajtuhu aan maaragtay aan ku bixiyey marka waxay dhahaan markaasu wuxuu yidhi famaa bihi wixii ibnu intaan dambe iska leh famaa bihi wixii ku sugan ay fii sunna bidada walam yusaxax culummadii ayna saxin wasakad oo ka aamuso calayhi korkiisa cindahu cinda abi daawuud alxusnu xasannima habata lahu lilxadiidi u sugnaatay laakiin waxaa la yidhi culummadu waxay yidhaahdeen sida xaafid ibnu xajar iyo sakhaawi iyo culummada daqiiqiinta waxay yidhaahdeen axaadiida uu ka aamuso waxa weeye waa kala martaba duwan yihi qaar saxiinkaybay ku yaallaanba waaba saxiix qaarna shuruudu ahlu saxiixay kulansadaan qaarna waa saxiix laakiin calaa shardi hayrihi qaar waa xasan lidaatihi qaar waa xasan ligayrihi soo maaha oo ictilaad wato wax ka bahay qaarna waaba daciif waayo ma garata laakiin waxay u badan tahay waa riwaayatu man lam yujmac calaa tarki dadka aada u liita riwaayaadkooda maahane dad xoogaa dacfigoodu oo maaragtay soo dhowi ayay u badan tahay marka ibnu salaax hadalkan uu sheegay oo yidhi ama xasan aan ku xukumaynaa waa iska ixtiyaad waa dadaal laakiin markii si fiican loo baaro axaadiidta uu ka aamusay darajaadku axaadiidta dhan laga helaa saxiixeynka wax ku jiraa ku jira shardi saxiix waxaa ku jira shardi oo saxiix oo laakiin ligayri saxiixinaa ku jira xasan lidaati xasan ligayrihi daciif laakiin aan baaba ahayn oo dad matruukiin aysan ku jirin ayaa maanta ka mida wabnu rushaydin qaala wahuwa mutajih qad yablugu sixata cinda mukriji wabnu rushaydin ninka ibnu rushayd la yidhaahdo qaala wuxuu yidhi wa huwa hadalkaasina mutajih waayo waa jumla muctaradaa qowl qowlkiisa intaan la gaarin ayaa qaala loo soo hormariyey qad yabluqu inuu gaaraa dhadhici karta hadalka xadiidka laga aamusay asixata saxiixnimo cinda mukhrijihi qofka soo saaray abu daawuud ah waa hadalkii aan sheegaynay oo waa maxay ibnu salaax uu leeyahay xasan unaan ku xakumayna waa xoogaa taxakumaa ku jira sababtoo waxaa dhecka xadiiskan uu ka aamusay waa darajaad waana sida xaafid ibnu xajar iyo caddeeyeenoo waxay dhaheen waa axaadiidta uu ka aamuso qaybaho dhan ay u kala qaybsanaa saxiixeynka xadiid ku jirtaa ka mida calaa shardi waxaan fasixon kar lakin calaa shardi shaykhayn wax saxiixo ah calaa shardi hayrihi oo min ala'ima musaxixiin ayaa ka mida xasan ligayrihi xasan lidaatihi iyo daciif laakiin aan maarata dad matruukiina aysan ku jirin oo liita marka hadalkaas wax mutaji wuxuu u waa hadal haysta sidaa uu u tawjiihiyey iciraaq hadal mutajiha ayuu xaafidna xajar iyo kabacdina saxaawina ay maarata u waxay yidhahdeen axaadiidta uu ka aamusay waa saas wey culmo badanaa ku kadsoonto hadalka ibnu salaaxo oo wixii abu daa-ud ka aamusaba inay xasan yihiin nabigu wuu caddeey wuxuu ku leeyahay xadiis sida culummadan hadda ciraaqi ay sheegeen saa ugu horreeye waa in maaragtay wuxuu astaahilo la saaro oo ilaa ibnu salaax wuxuu ka indilaaqaa hadalkiisii hore oo waa maxay tasxiixa iyo maaragtay inay waayahan dambe laga caajizay hadalkaasa xoogaa meesha laga urina laakiin haddana xaafid ibnu xajar wuxuu le isagoo ibnunawi caddeeyo sida ibnu salaax aan yeelin haddana marmar waxaad arkaysaa isagoo maaragta yacni eh, isaga xakumay sakata abu daa-uud oo iska aqbalay mararka qaarkood ay arkaysa laakiin in la baraarugsanaadaa fiican oo axaadiidta in layska baaro anwaacdaasoo dhanba waa laga helaya marka imaam yacmurigaan la sheegayaa waaye ibnu rashaydkan la sheegayo yaa waaye ibnu rashaydkan magaciisa waxaa la yidhaahdaa waa nin culummo aho maqri dhulka andalus ka yimid moxamed ibnu cumar ibnu moxamed ibnu cumar ibnu moxamed ibnu idriis albusti alandalusi almaalik waxau dhintay ninkan sabca mi-a itnan cishiro dhintay tuufiya marka moxamed ibnu cumar iska soo gaab ibnu idriis ilaa ibnu rushayd halkaasoo marka gelaya waa nin andalusi ah maaliki ah toddoba boqol iyo labiyo labaatankii ayuu meelahaasoo dhintay marka hmm. Hmm, taqriiban waa un inta ibnu taymiya uu noolaa ayuu dhintay wabnu rushaydin qaala wuxuu yidhi wahu mutajih ciraaqi dhahay hadalkiisa waa hadal oo daw aho gar ah uu leeyahy qad yabluqu inuu gaaraa dhici karta asixata inuu gaaro cinda mukhrij abi daawud agtiisa way cinda alculamaa waa gaari karaa bal waa badanta bal xadiis saxeenkaa ku jira saan sheegnay kuwa calaa shardin kuwa saxe kuwa xasan xasan liqayr ilaha walilimaami اlyacmuriyi inamaa qowlu abi daawuud yaxki muslima halkan markaa warkaan ma cusba laakiin waxa wey hadalkii waxaa la duraya ictiraad lagu keenaya culammadu un waxa weeye ad waa ragga cilmi laho jaftaasaa la isku hayaa laisdaymaa hadal aada meel ku dhigto lagu sallimi maa waa waa la isdadoocinayaa nin walba wuxuu isku dayahay inuu maaragtay wadaantiisa uu soo tuuro marka marka ibnu salaax kitaabkiisa adduunka wax ka macaan badan lama arko yacni haddaad akhriso yacni waa dawqa ugu sarreeya waa adab waa wax walbaba haddana culimmada intaasaa laga qabsanaya haddaad marka aad eh, aragto iyadoo la naqdina xaasnada war kitaabkan jilli maxuuya laakiin markaad akhriso salisnimada iyo isluubka macaanka waad yaabaysa laakiin rag baa isdaynaya rag ku day maayaan haye walilimaam alyacmuri imaamkan yacmuriga ibnu sayidinaas ninka la hahdo waa u tarjumi doonaa insha allah inamaa qowlu abi daa-uud abu daa-uud qowlkiisa yaxkii wuxuu egyaha muslim muslim ogyahay hadalkii muslim oo muqadimada saxiixiisa uu ku yidhi og yahay waayo muslimo maxaa tiri xaydu yaquulu marka uu yidhi muslim jumlatu saxiixi axaadiidta oo saxiixa oo dhan laa tuujadu lama helaayo cinda maalikin maaliki wanubalaa iyo ragga lamidoo nabiilinta ka shucba iyo sufyaan iyo sufyaanana iyo ragga waaweyn iyo laga heli maayo faxtaaja waxa u baahday an yunzila inuu usoo soo daadego filisnaadi isnaadka markuu axaadiida warinaayo ilaa axaadiid hadda shucba iyo sufyaan waa la yaqaanaa kun kun xadiid waa la yaqaana iyo maalig iyo waa la yaqaana soo maa faxtaaj haddaa rab marka axaadiidba inaa wariso waa inaa baxfisido rag kale aad wax ka raasatid faxtaaju wuxuu u baahday filisnaadi xagga an yanzila inuu dego filisnaadi isnaadka oo isnaadkii xoogga badnaa inuu intuu ka daadego isnaad xoogaa ka yar hoose u daadego ilaa yaziid bini abi yaziid yaziid bin abi ziyaad ninka la yihahdo ilaa yaziid bin abi ziyaad ninka la yidhaahdo iyo wanaxwihii dabaqo lamida oo waa dabaqada labaad oo xadiidkooda oo saduuqiinta aho oo xasan noqon karo waa ee hallaa qada marka ibnu salaax mou ku xukumo halla qado faacilka qadaada muxuu mow xukum ibnu salaax calaa kitaabi muslim muslimu kitaabkiisa bimaa qadaa calayhi wuxuu abu daawud u xukumay bitaxakumi oo asaga macnaha xukumka uu ku gooyo isagana muukiyou yidhaahdo muslim axaadiidiisa xasan ee saxiixa ku jira muu yidhaahdo saasoo ka waa ma gara muslim axaadiidiisa xasan iyo saxiixa ku jira sidaa muu yidhaahdo marka saasoo ka xallaa qadaa ibnu salaa calaa muslim bimaa qadaa calayh ay calaa kitaabi ataxakum ma garan ay hallaa qadaa calaa axaadiidi dabaqati ahaaniya fii muslim bilxusni moo ku dabaqo dabaqada oo ku hore ka soo daadegay xasan waxaan ka soo tegnay keen ka soo tagnay haa faxtaaja wuxuu u baahday an yanzila inuu saadadego muslim fi lisnaadi isnaadka ilaa yaziid bna abi ziyaadi inuu usoo daadigiyo naxwi sababtana mu'min gartiisu waa maxay mu'mino maxaa ugu soo daadegtay sababta waxaa wain yakun hadduu ahaado sabqi kuwii horumarka u saaxiibkaa sida maalig oo kale qad faatahu haddii uu ka tegay yaziid bna abi ziyaad iyo adraka wuxuu daba tegayaa bismi sidqi humta labadooda waa saduuqiin waayo ilaa ninka tiqadaa waa saadiq marka hore ee labdigay ku kala waxaysan yihiin saduuq haddaad maqasho iyo iqa haddaad maqasho xagga cadaaladda waa isaga mid laakiin maxay ku kala iqadu muxuu dheeryahay labdiguu dheeryahay oo ninka iqadaahi saduuqnimadii muxuu ku darsaday labdi saduuqnimadii cadaaladdii muxuu ku darsaday ilaa cadaaladda saduuqnimay waxayna qof sidqi lagu yaqaan iyo dayaanowa muxuu ku darsaday labbi labadaas markuu isku qaatay muxuu tegey fiqow tegey ilaa fiqadu waxay ka kooban tahay cadaala zaa'id allabd ninkan laakiin saduuqnimada keligiisi muxuu u joogaa labdigiisii ayaa xoogaa khafiif ah. soo maaha marka fiqa ma uusan gaarin labdigiisi ayaa khafiif marka wuxuu leeyahay hadduu maalig iyo raggaa lamida ay xagga dabdiga ay ku tageenoo dabdi kaamil ay yihiin saduuqnimaday ku kulmeenoo nooc dabdigana waa leeyahay saa darteed xadiidkiis waa soo bixinaynaah eeba hadday saasay hallaa qadaam uu ku xakumo ibnu salaax calaa kitaabi muslim kitaabka muslimka bimaa qadaa calayhi wuxuu ku taxakumay bimaa wuxuu ku xakumay xaadiidka dabaqada labaad ka wariyey wuxuu ku taxakumo ugu xakumo bitaxakumi taxakum aho uu yidhi axaadiidu waa xasan ay axaadiida muslim oo dabaqa haaniya uu ka wariyey oo ragga maalig aan ahayn maba yidhahdo iyagana xadiidkooda waa xasan arrintaas marka waa laga jawaabay si fiican waxaa uga jawaabay ictiraadka horta ibnu sayidulnaas ninka la yidhaahdo magaciisu waxa weeye waa muxamed horta abulfatxiyaa la yidhaahdo kuyadiisa laqabkiisana waa fatxuddiin magaciisuna waa moxamed ibnu moxamed bnu axmed bnu sayidinaas alyacmuri minka waa la dami karaa waana la fatxa alyacmarina waa la dhihi karaa alyacmurina waa la dhihi karaa alandalus alqaahiri ashaafici markale andalusi ahaa laakiin qaahirou soo galay culummo badan oo andalus ka timid ayaa qaahiro soo gashay soo galay dhulka markii dambe ibnu maalika naxwigahaa ka mida abu xayaanka tafsiirka lahaa ka mida ibnu daqiiq ilciid ayaa ka mid a ah. eh, waxaa ka mid ah ibnu khalduun iyo culmo badanaa dhulkii markaas kasoo haajirto dhulkan soo galo hadee dhulkaas dadka joogo culummada joogtaan andalusa culmo fahmo badanay ahaayeen cabdulbari iyo ibnu xasmi iyo albaaji iyo culmo waxay ahaayeen khataroo dhul fahmo badan u ahaa dadkaas aaday saylaanu dihni maskaxdooda dhan waxaa waaye waa aaday u burqanayso dad waxay khatara marka dhulkan markay soo galaanna cabqaryadooda aada u muuqan jirtay sharqiga marka ay soo galaan marka ninkaa waxuu dhintay toddoba boqol iyo afar iyo soddonkii ayuu dhintay kitaab badan uu leeyaho cuyuun اlahar fii funuuni اlmaqaazi waالshamaa'il waa kitaab marjicha aad ah oo siirada nabiga ku saabsan kutub kalena waa leeyahay tirmidina xoogaa inuu ka sharxay laakiin ma uusan dhammaystirin ma ninkaas weeye eh, marka isagoo lixdan iyo saddex jira cumrigii nabiga camal ku dhintay toddoba boqol iyo afar iyo soddonkii marka ibnu taymiya xoogaa ka geeri dambeeyey marka marka ninkaas wuxuu ku soo arooriyey wuxuu leeyahay muslim kitaabkiisa muqadimada wuxuu yidhi dadka waa saddex dabaqo ruwaadu rag waa ragga toobka aho maalig iyo maaragtay sufyaaneyn iyo gaaraan sufyaan athawri iyo shucba iyo rag isku dhow xamaad bnu zayd iyo raggaas iyo rag ayaguna sixo u dhowa sida xamaad bnu salim aan waxba ka yaray iyo rag saduuqiin saduuqiinahoo axaadiidtoosu ay xasan tahay iyo matruukiin saddexdaas wey ya adiga saxiixa adiga darajaadkooda annagii soo waxe laakiin iyaga xadiisooda oo murtafic un saxiixisna noqonayo hal dabaqabaa ka dhig darajada xasanka baas ibnu xakiim iyo raggii ahaa iyo camar ibnu shacaybi dabaqada waa saduuqiina kuwaas la yidhaahda kuwaasna waa hiqaat haba kala weynaadeenoo maalig iyo sufyaan iyo shucba iyo maaragtay tawra iyagu waxa weeye waa iyo xamaad bnu zaym darham iyo ismaaciil bnu culo iyo shaafici iyo axmed binaxwaa ragga toobkaa loo geli karin iyo rag ku xigo laakiin martabad saxiix wada jooga iyo rag saduuqiina iyo rag maanta ma arkaysaa matruukiinoo aada u liito marka muslim muqadimadu wuxuu yidhi axaadiista badan lagama wada heli karo dadkaa waaweyn marka xoogaa in dabaqada labaad iyo loo soo daadego laakiin dabaqada saddexaad oo matruukiinta waxba kama warin marka ninkan wuxuu leeyahay dabaqada labaad maadaama uu muslim wax ka wariyey axaadiisa oo dabaqada labaad uu ka wariyey maa xasan lagu tilmaamo maayo xasan looga hormar oo sax loo leeyahay laakiin xaafid ibnu xajaraa ka jawaabay oo horta muslim axaadiisa dabaqada koobaada uu xadiidka ka wariyey dabaqada labaad waa mutaabacaad buu ka wariyaa ama dabaqada labaad oo xaadiideedu xasan tahay axaadiid yar oo is-ictidaadaysa oo markaa saxiix likayrihi noqonaysa unba maanta ma arkaysaa ka wada raggan hadda meesha uu ku sheego yaziid ibni abi ziyaadi waxmaba uusan ka warinba mutaabacaadii wax yaruu ka wariyey ma garat layt ibnu abi sulayn horta waxba kama uusan warin cadaa ibnu saa'ib ma garat oo axaadiid badan leh dhowr meeloodoo mutaabacaadun uga wariyey maxamed binu isxaaq oo ku tilmaamay min awciyat alxadiid ee siira miyaa tidhaahdaa cilmul axkaam miyaa tidhahdaa tafsiir baxar waaye maxamed binu isxaaq haddana muslim axaadiidta mutaabacaadka saddex meelood bisuu ka soo ariyay wax usuulan maaragta kama uusan marka sida saxiixa waxaa weeye muslim axaadiis waa dabaqada koobaad dabaqada labaad markay ictidaal leedahay oo wax yar ah oo xadiid xasan likayri ah oo iyaga laftooda xasan lidaati xasan lidaati iskaalmaystay oo wax yar ka wariyo badanaana dabaqadan labaad mutaabacaad xadiidka markuu raggii waaweynaa oo keeno mutaabacaad iyo ziyaado iyo riwaayaad kaleto iyo naxwi unba marka u keensada marka iyaga waxaa saga qaldantay qaara waxay u maleeyeen nawowi iyo qaadi cidaal iyo nawowi iyo waxay u maleeyeen maadaama maxamed ibnu isxaaq iyo cadaa ibnu saabi iyo muslim ay ku arkeen inuu dabaqada labaadna uu ka warinaayo laakiin dabaqada labaad wuxuu ka warina waa iska yartahay saa darteed axaadiidta muslim saxiix ma ka soo degayso marka xaafidka isagu wuxuu ku xalliyey bitatabuc walistiqraa' isaga xaafidka wuxuu ku xalliyaa tatabuc waa haddee waa dabagelayaa wax wixii markuu dabagalo oo ya uu ka gaaro takriir ka soo bixina maana fikrad qof hore waruu yidhi iyo qofka hore waruu yidhi meelo ku qorana baxtii istiqraa' uu samaynaya xaadiidta dhan uu soo koobaa khulaasadii natiijadii oo asaga indhihiisa kusoo arko uu soo qoray isaga ibnu kaiir isagana saa waxugu uga horay ibnu kaiir iyo ibnu taymiya madrasahaas marka waxaa la ahlulbaxdi walistiqraa war qof uu iska sheegay ma iska raacaya ilaa shayga iyaga ay soo gunaanadaan badanaana xaafidku meelahu garaacayo ibnu kaiira aada u ishaara aad u ibnu kaiir u dabagalay ibnu kaiir waa baxr daqiiq marka hadal ibnu kaiir oo yar ishaaray oo xaafidka aada usii kala tafsiinaya ninka oo aad iyo aad mashaaikhisi ciraaq isagoo ka faa'iidaysan laakiin buxuudta uu si fiican u kala tafsiiliyo waxaad arkaysaa meelo ibnu kaiir ugu horreeyey oo qof labiyo maahan wax kale uu fahmi karin ayuu xaafid korka dhirdhirinaa warkii marka uu kala tafsiilin marka saas kusoo gebagabayaano hadalkiisaan marka waxaa ibnu sadinaas meesha ma imaanayo oo muslim waxaa weeye axaadiisha dabaqada koowaad wax ka wariya dabaqada labaadoo laba un inuu mutaabacaad u keeno oo xadiidka asalkiis waa joogaa taqwiyo u keeno in dabaqada labaad xadiidkoodu waa xasan waay isagoo muctadidoo xasan likayrihi duruq badan ku yimid oo isagana meelo yaryara inuu ku warin waayo marka waxaa la yidhi ictiraarka aan muslim ku ictiraashay meesha ma joogo ibnu siidaas gurigaagu hoyaa layidhi nabadgal meeshaada joog muslim in la xagxaga karo maahane halkaa ka joog abu daawuudna lama maarata lama dhihi karo sababta abu daawuud ee dabaqada labaad xadiidkoodu waa cumdooba ka dhigaado bal ducafadoo wax ka warinaya mararka qaabkood inkastoo matruukiinta uu ka teganayo isaga dabaqada labaad xadiidkoodu waaba usuushuu ku warinaya cumdo uu ku warinaya marka waxaa la yidhi muslim iyo abu daa-uud axaadiidtoodu meel la sama dhigi karee baabkaasi marka waxaa la yidhi naga xir baabkaas meelba suma soconayo marka intaasaa waxa laga hadlaayo ninkan waxuu rabaa uu leeyahay muslim maa abi daa-uud hoos ugu dejisa waxaa la nin sarreysay hoos lagu dejinaa wax macquula ma ahanaa le haweenkan waa ka sarreey ibnu siidin waa u tarjubna soo maaha waa abulfatxi fatxudiinna waa la yidhahdaa maxamed bnu maxamed ibnu maxamed ibnu axmed ibnu sayidinnaas alyacmur alandaluusi alqaahiri ashaafici marka waxau dhinta todoba boqol iyo afar iyo soddon hay walilimaam alyacmuri oo ibnu sayidinnaasa waxaa u sugnaaday isagoo ibnu salaa ictiraadaya ou leeyahy inamaa qowlu abi daa-uud qowlu abi daa-uud ou yidhi wixii aan ka aamuso wixii uu yidhi maarata wixii laga aamuso waa saalix ou yidhi yaxkii musliman muslim hadalkiisii ou yushaabaya xaysu yaquulu markuu muslim uu yidhi muqadimadiisa jumlatu saxiixi saxiixa oo dhan xadiis saxiixa laa tuujadu lama heli karo cinda maalikin iyo wanubala iyo dadka maaragtay sarreeyo oo sharafta leh sida maalig iyo sufyaanayn iyo shucbo iyo xamaad binu zaydi lagama ag heli karo faxtaaja waxaa u baaxday an yunzila an yunzala maaragtay inuu an yunzala haa in la soo daadego filisnaadi mase an yanzila idiin qoro haa taasaa saxa an yanzila inuu soo daadego filisnaadi isnaadka ilaa yaziid ibni abi ziyaad ninkaasoo kale u soo daadego oo saduuqa iyo wanaxwi wixii lamida nacam haye jزيد الأبيجا iyo wanaxwi wixii lamida inuu maaragtay usoo daadego ayuu maanta ma arkaysaa u baahday nacam in yakun haddii uu yahay du sabqi macnaa mar ama waxaa dhihi kartaa yakuntaas isimkeeda maaligaa ka dhigi kartaa in yakun maalikun ama wain yakun haddii uu yahay ziyaad ziyaad iyo naxwig uu celi ama muslim uu celi wain yakun haddii uu muslim yahay du sabqi kuwii maaragtay horu maray ruwaaddii horu martoo sida maaligoola hadday qadfaatahu ka heleen adraka wuxuu haleelayaa ruwaadan oo ziyaadun abiziyaad iyo bismi sidqayuu ku haleelaya oo muslima u celi kartaa marka wain yakun muslim ama waxaad u celin kartaa ziyaad ibnu abi zayd iyo naxwigooda wain yakun hadduu ahaado ziyaad iyo naxwigiisa bisabqi kuwii hormaroo maalik iyo wixii lamida ah iyo shucbo iyo qad faatahu hadduu ka teegay adraka bismi sidqi sidqku alikan oo waxaan idhi ninka haddii saduuqba la yidhaahdo ismi sidqigu waa cadaaladda uu sheegaya iyo iqada iyo runnimada lafdina waa loo baahan somaan lafdigii marka hadduu kaamil yahay ninkii lafdigiisu kaamil yahay saduuqna ahaa muxuu noqonayaa marka iqoo gaaray laakiin haddii ou saduuq haddii ou marka uu nin lagu kalsoon yahay caadilo uu yahay laakiin dabdigiisa uusan taam ahayn muxuu noqonayaa ya saduuqaan ku joojinaya waxaa dhici karta ninkii inuu caadil yahay laakiin kaflow qaba waa sayi ulxifdi xagga fisnimo lagu duraayo isaga labdigaa laga duraayo soo ma waxaa dhici karta faasiq oo xaafida inuu yahay sida shaadikuuni oo kale waan axfad minhu maa fi laakiin waxaa laydin xoogaa bahashay oo dhami jiraan dhanka sii jira <laughs> wax ka xaafidsanna ma lahan kaana aayatan fi lxifdi laakiin ma laga qaadanaya xadiidi liajlifiisa cilmiga xadiidka waa yaabaysa ninkii asagoo dabdil hadduu faasiq ya laguma kalsoon bayaanada kii asagoo caadil hadduu ah qofna tusaalexiin qabo muhu iyo maha uusan kala aqoonin e asagana maxaa lagu baabi'inaya xaggii dabdigaa lagu baabi'inaya waxaa la rabaa dhintiqaa caadil ah maca dabdi iskale waa cilmi asraartiis hadday kuu baxdo aad maanta ma arkayso cajiib marka wa in yakun haddii uu yahay ziyaad iyo wixii naxwiisa aduu sabqi oo maalig oo kale qad faatahu adraka wuxuu ku albismi sidqi xagga cadaaladday ku wada haleelahay laakiin maalig iyo ragga labdigooda ayaa taam aho hadda meeshii ugu dambayso heer silsila habii ay gaareen nimankaana waxa weeye xadiidkooda xasanu taagan yahoo dabdigooda ayaa khafiif ee hallaa qadaa muu ku xugmiyo ibnu salaax waxaa dhahaya yacmuri ibnu saydinaas calaa kitaabi muslim bimaa qadaa calayhi wuxuu ku xugmiyey ee caleyhi calaa abi daawuud bitaxakumi xukumkaas oo ku xugmiyo oo waa may axaadiidiisa oo dabaqada labaad uu ka wariyey ina xastam uu ku xugmiyo taas waa la dido waxaa muslim axaadiisa dabaqada sarreeya ka wariyey dabaqada labaad mutaabacaad wuxuu iyo wax saasa camal uusan weliba badsan ragga qaarkoodnana dee maba uusaba maanta ka warinbaba layt bnu abi sulaym iyo kuwaasba maba oo maanta ma arkaysa maba uusan soo qaadino kuwaas agtoodaba qoriba maanta ma arkaysaa kama jabsan laytuna abusalaami waxba kama marin walaal yaziid bn abi jahl isagana waxba kama marin nin kaloo mujaalad binu saciid la yidhaahdo kuwaas iyagoo maqaruuna ah oo qof kale la socda maahane keligood xataa mutaabaca kama marin fulaan wa fulaan maqruun waxaa la yidhaahdaa marka ragga ay mutaabacaadku waa kala duwan yihiin mutaabacada mar nin keligiisaa mutaabic laga dhiga marna xataa keligiisa mutaabic maco karo waa nin labaad inuu ku dabalaban yahay fulaan wa fulaan inuu la socdo marka haddii la yidhaahdo rawaahu fi lmutaabacaat iyo haddii la rawaahu maqruunan yaa liita maqruun isagaa liita marka raggan ziyaad bin abiziyaad xataa mutaabaco oo keligooda ma warin kuwo kale iyagoo ku cadfan maahana lamaansan maaha usuul in laga wariyaba maaragta iska dhac marka baabkaas marka ma jiraan wاlbagawi id qasama اlmisbaaxa ilى الصxaaxi wاlxisaani jaanixa ana alxisaana maa rawowhu fi sunan rudda calayhi id bihaa hayru lxasan halkaadan ma dhib badna waxaa la yidhaahdaa nin la yidhaahdo alimaam albaqawi imaam albaqawi waa ninkan kitaabkan tafsiirkan macaalim tanziil iyo ma garatay iska leh iyo kitaabkan la yidhaahdo sharxu sunna iyo ninkan iska leh waa nin caalim oo zaahid ah ayuu maanta ma arkaysa ahaa nacam kitaab kaloo la yidhaahdo shaaficiyada kutub fiqiga shaaficiga isagana uu leeyahay oo aad iyo aad kutubada maraajicda maanta ma arkaysaa kamida ayuu leeyahay marka nin zaahidow ahaa waxuu dhintay taqriiban shan boqol iyo lix iyo tobankii khubus keliya cuni jira kibis keliyahoo qalal markii dambaale war naftaha iska qaadin markaasu muxuu ku daaran jiray xogaa yaroo maanta ma arkaysaa saliida ayuu maanta ma arkaysaa ku daaran jiray marka ninkaas wuxuu leey kitaab la yidhahdo masaabiixu sunan ayuu leeyahay tabriziyaana soo gaabiya oo imaam sheekh albaanina waa takhriijuu ku leeyahay masaabiix takhriijulmasaabiix mushkaatu masaabiix wax la yidhahdo ayuu tabriizi ku gaabiyey waa kitaab aad gaar ahaan dadkaan reer barigaa xanafiyada iyo aad ay maaragtay u cinaayeen oo aad badan u sharxeen nimankan maaragtay sharqiyiinta axnaafta aada cinaayo u siiyey oo tabriisigaas ayaa soo gaabiyey xoogaa eh, tawjiihaadna ku leh kabacdina cali alqaari iyo culimo badan oo kuwooda ayaa sharxay marka waa kitaabkaas wuxuu ku soo aruuriyey axaadiidtii saxiixeynka iyo sunanku meel isugu keena laakiin muxuu yidhi axaadiidka saxiixeynka wuxuu ku magacaabay saxiix kuwii sunankana xisaan waxaa la yidhi maxaa saa u yeeshay axaadiidta sunanka xisaan ma wada ahan qaar xasan ka sarreeyaa ku jira oo daciifa saxiixa bal muslim bukhaari ay wariyeen qaar xasanaha ku jira qaar daciifa bal qaar manaakiiraha ka buuxda gaar ahaan ibnu maajah iyo tirmadi iyo maxamed binu saciid ilmasluub oo nin beenaalaha oo dajaal ah sandaqo loo dilo iyo axaadiid ay ku jiraan ayaa maanta ma arkaysaa ka buuxda qaarkood marka taasaa lagu eedeeyey jawaabtu waxay noqdeen waa isطilaax wey laa mushaaxaata fi اlisطilaax laa mushaaxaata eesh fi اlisطilaax waay wuxuu ihi walbaqawi hadda walbaqawiyu aan akrinaynaa hadda walbaqawiyu imaamka baqawi la yidhaahdo id qasama markii uu qasama markuu qaybiyey almisbaaxa hadda shicirku misbaax uu leeyahay masaabiixa kitaabka la yihahda adiyo gooy ila sixaaxi walxasaani markuu u kala qaybiyey jaanixan asagoo u leexanaya oo ku tacriifinaya anna alxisaana xisaanku maa rawahu fi sunan wixii sunanka lagu wariyey sixaaxna muxuu uga jeedaa maa ruwiya fi saxiixayn wixii saxiixaynka lagu wariyey rudda caleyhi waxaa lagu radiyey id bihaa ay bisunani waxaa ku jira hayruulxasan waxaan xasan ahayn oo ama saxiixa ama eesh daciife eh, maxaad waxaa looga jawaabay tabriizi yaa ka jawaaba waxaa la yidhi waxan waa isdilaax hadduu yidhahda aniga xasan waxaa wixii sunan ku jira ee sunanka waxaa ku jira inay darajaad yihiin oo saxiix iyo xasan iyo daciif iyo bal qaarkood axaadiis manaakiirayo ay ka buuxaan maaragtay ibnu maaja gaar ahaan iyo tirmida axaadiis xoogaa liidata ay ku jiraan taas marka waa layska ogyahay marka marka waxaa la laa musaxaata fi listilaax dhibma laha walbaqawi imaam baqawi id qasama qasama markuu qabiye almisbaaxa kitaabkiisa masaabiix la yidhaahdo ila asixaaxi walxisaan markuu u kala qaybiye jaanixan isagoo u leexanayo ilaa ana alxisaana maa rawowhu fi sunan wuxuu lagu wariyey inay tahay rudda calayhi waa lagu radiyey id waxaa la yidhaho id bihaa hayru lxasan axaadiis aan xasanan ama saxiixa ama daciifa ama daciif kasii hoosee ku jirtee maxaasaa u tiri waxaa la yidhi ninkan waa caddeeyey laa mushaaxaata fi listilaax kaana abu daawuuda aqwى maa wajad yarwiihi wالضaciifa xayثu laa yajid fi اlbaabi ayruhu hayrahu fadaka indah cindah min ra'yin aqwى qaala huna mandahaya kaana abu daawuudu wuxuu ahaa waxaa u qadaran yatatabbacu wuxuu raacraacaayey ayaa u qadaran aqwaa maa wujid wixii la helo waxa ugu xoog badan oo baabkaa laga helo yarwiihi ay fa yarwiihi fa usoo qadar markaas yarwiihidaas fa ku dar fa yarwiihi markaasuu filbaabi ku warinaayey wadaciifa ee wayarwi daciifa daciifkana waa la warinaaye xaydu laa yajidu hadduusan helaynin fi lbaabi baabkaas hayrahu xadiid kaloo saxiix hadduu baab ku soo arori waayo oo waafiqda waxaa ka mida ah, wax xadiido saxiix aan la arko sida qiraadka kale waa uun dhaqankii jaahiliyadu ay ku dhaqmi jiraan islaamkuna sugan axaadiis hadda saxiixa ma u badnaa abwaab saasoo waxaa jirta wa xadiis aan lahayn hadduu markaa oo xadiis saxiix aan lahayn hadduu xadiis daciifa u helo baabkaas xadiis xasan unsalayn kaasoo soo aroorina fadaaka kaagaas cindahu agtiisa min ra'yi aqwa min ra'yi ra'yi way ka xog badan tahay qaalahu sidaas waxaa yidhi ibnu mandah ibnu mandaha yidhiyo waa nin xambali ah marka saasna sheikhiisa abu daa-uud ku raacayaao abu daa-uud nin xambali u ahaa ma garan alxadiid waa ahaa laakin haddana imaam axmed ayuu hadda sheikhna u ahaayo axaadiida badan in badanna ka waryaa madhabkiisana uu ku raacsanaa kuwan culimmada ahlulxadiidkan uu iska daba dhow ashaafici imaam axmed isxaaq maaragtay abu cubayd bukhaari muslim abu daa-uud cumaa isku mabda culammada masaa'il yararaha isku khilaafeen laakiin agtooda xadiidka in maaragtay in la xujaysto oo wax usuul kaleoo xadiidka lagu ictiraado aysan jirin culammada kale waxay qabaan qiyaasaadka qaarkood in xadiidka axaadka laga hormarinayo iyo waxyaalo kal kale iyo cumuumka inaan maaragtay khabar alaxaad lagu khasisi karin iyo usuulo kale inay leeyihiin oo axaadiidta lagu hor istaagayo maaragtay oo maxay dhihi jireen isbaaro u ah isbaaro camal yaanan dhihina laakiin usuulo kaley dejiseen oo xadiidta un xoogaa yani xoogaa afka aan gobaasana culimmadu waa dadaalaya laakiin ahluxadiidka imaam shaafici ugu horeeya wax ayagu usuul oo xadiidba looga hor imaanayo ma dejina wax walbaba xadiidkaa ka horey hadduu xadiidkaas ansaxo xadiis hadday tacaarudaana qaab loo jamciyaanay laakiin wax asla inta la dejiyo xadiis saxee lagu hor istaagaayo culimmada ahlu xadiidka imaam shaafici uu maaragtay uu sheekh ugu yahay imaam axmed iyo isxaaq iyo bukhaari iyo muslim abu daawud ay ku xigaan ilaa culimmada isdaba socota wax asal oo usuul ah oo xadiid lagu hor istaago mal bal xadiidka iyo qur-aanka wax walba iyagaa ku marka ibnu mandah isaguna waxay waa imaam weyn oo a'imada ahlulxadiidka iyo xanaabilada ka midaho nin aad u cilmi badan oo raxaalo ahaan jiray magaciisana waxaa la yidhahdaa moxamed binu isxaaq binu maxab bnu yaxya alcabdi alasbahaani mandahna waa laqab oo yaxyahaas maxamed ibnu yaxya yaxyahaas aabbihiisa oo la dhihi jiray ibraahim ibnulwaliid ayuu la qab u yahay marka waa usro dad badan oo culamaa ay ku jireen oo cariiqiin ah marka laakiin ninkan hadda ugu mashhuursan oo eh, kitaab oo saxaabada ku saabsana waa leeyahay kitaabuliimaan kitaab la yidhaahdana waa leeyahay madbuuca kole jaamaca islaamiya lagu taxaqiijiyey intaan joognay eh, waana madbuuc waa mutadaawal waaye marka ninkaasna wuxuu dhintay saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii isagoo siddeetan iyo afar jira ayuu dhintay waa nin caalimahoo weyn oo muxadisiinta waaweyn oo raxaalada ka mid oo meelo badan cilmiga maar usoo soo baxay marka waxay leeyihin imaam axmed isagaa agtiisa xadiidka maaragtay daciifka isagaa maaragtay eh, ra'yiga kaga xoog badan saasoo marka axaadiisa daciifka meelaha haddii markaas xadiid qawiya uusan jirin ayuu u wariyay kaana abu daawuud wuxuu ahaa halkaa aqwa inteeda gaara yatatabacu ayuu culimmadu u qadaray yatatabacu kii raacraaca oo raadiya aqwaa maa wujid wixii la helo wax ugu xoog badan ma garanta yacni filbaab ayaa u qadaray baabkaas wixii laga helo markuu helo oo xadiidkaa helo yarwiihi ay fa yarwiihi markaasuu baabka ku warinaya iyo wadaciifa wayarwi daciifa daciifkana waa warinaya hadduu wax kala waayo ma garata xaysu meeloo laa yajidu uuna helaynin fil baabi baabkaba hayro xadiid kaloo saxiix ama xasan u helaynin limaada muxuu daciifka u warinayaa fadaaka marka waa tacliil sababtoo ah arrintaasi oo daciifkaahi haa aqwaa way ka xoog badan tahay cindahu agtiisa min ra'yi ra'yiga iga xun badan sa ayaa yidhi qaala ibnu manda isagaa yidhiyo madhabkii sheekhiisa imaam axmed u raaca hay halkan ku jeejina saa ku darnaa wanasa-i saadaas intaan buu jeejin maanta cadabka xoog badan hay wallahu aclam sal